alxamdu لlh رb العاalمين slى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaحبه أجمaعين اllهma انfعna ma cلمtna وعلمna ma ينfعna وزidna علما qال الإmام أbو cabd للhi محamed بن إسmاعيل بن إbrاhيم الbخاري رaحimه الlه taعaalى bab man labى bالxaج وsmاah wuxuu ku saabsan yahay <clears throat> man labaa qofkii talbiyeysta oo niyooda bilxaji xajkiibuu ku talbiyaystay oo niyooday oo xarmaday wasamaahu waana magacaabo xajan buu ku dhawaaqay qofka hadduu camalka nusuga uu gelayo inuu yahay qof mufrida oo xaj keligii niyooday ama uu yahay qof cumro keliya niyooday ama uu yahay qof xaj keli xaj iyo cumro isku daray saddexdaa midun wey marka inuu qalbiga ka niyooda waa shardi waa laga maarmaan wey min arkaan اlxaj bayba ka mid tahay alixraam xarmashadaasna niyada ayay dhacaysaa iyo niyadu qalbiga wey carabka laakiin inuu xaj niyoonayo ama uu cumro yahay wuxuu maanta samayn rabo ama uu xaj cumro isku daroo qaari yahay inuu carabka kaga raaciyo inay bannaan tahay ayuu musanifka raximah اllahu baabaysanayaa wasamaah magacaabay meesha u daliishanayaan culamada qaar atalafudu biniya in niyada lagu dhawaaqi karo qaarna waxay leeyihiin talafudu biniya ma banaana mana sugna qalbigaa niyadu dhacaysa laakiin arrintaada laga hadlayo waxaa weeyaan idhaaru noocu nusuk nooca cibaadada eed niyoonayso inaad muujiso un markaad niyooto kadib calaaqala ma laha niyadii bay leeyihin marka xataa qaarkood waxay yidhaahdeen low umirta maa cumira nuux calayhi الsalaaةu wasalaam wabaxadta sunna lamaa wajadta daliila fi اtalafudi biniya saasay dheheen haddii aad intuu nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu noolaa aada noolaato ood intaas sunnada ka raadiso wax in niyada lagu dhawaaqi kara sheegaysa kama helaysid bay dheheen inama alacmaalu biniyaat waniyatu maxaluha alqalb maxalka niyada waa qalbiga wey qalbigaasuu dhacaya qال xdثna مسدد مسدد بن مسرهد بن مصربل بن المستورد أبوالحسن البسري قال xdثna حماd بن زيد بن درهم عن أيوب بن أبي تميم السkhtياني qاaل سمعت مجاهدا مجاهد baan مqلay buu leeyahay بن جبر تاaبعي مكي الجمحي mولاaهم يقول asgoo le xdثna جابر بن عبد الله waxaa noo waramay jaabir bn cabdilaahi radia allaahu canhuma xadiidka u dheer ee ku saabsan xajka jaabir baa wariya hasha nabiga calayh salaam buu waday la socday marka bidaayat alxaji ilaa nihaayatihi ninka wariya xadiidkaa wey hadba in yarbaa marka lagaga soo qaadaya xadaanaa jaabir bn cabdilaahi radia allahu canhuma noo waramay qaala wuxuu yihi baa ku jirta qadimnaa maca rasuuli اllaah rasuulka maciise calayhi salaatu wasalaam ayaan soo galnay madiina laga yimid oo makaa la soo galay wa naxnu alxaal naxnu anaguna naquulu aan leenahay labayka allaahuma labayka bilxaji wakaa shaahidka intaa wey intuu keenay musanifka xadiidkan labayka allaahuma labayka alla waan ku waajiibnay ijaabatan bacda ijaaba labayka bilxaji xaj baana kugu waajiibnay maanta haddaad tidhi waadin fi nnaasi fi lxaji yaatuuka rijaala wacalaa kuli daamir oo dadka inay imaadaan walilaahi calى الnaasi xiju اlbeyt ya ayuha الnaasu in allaha qad farada calaykum اlxaja faxujuu awaamirtii aadna fartay eed inaan soo xajina nagu amartay labayka biاlxaj waan ku ajiibnay faamaranaa rasuulu الlahi salى الlahu alيه wasalam wuxuuna amray inaan xajkii aan ku dhawaaqaynay en camalkiisa inaan samayno aan rabnay aan u bedelno cumro amaranaa rasuulu llahida waxaa weeyaan ay fasqu lxaji ila alcumra xajkii inaan cumro u amray fajacalnaaha xajkii waxaan ka dhignay cumratan cumro cumro camalkeedu maan la imaanay fataxalalna waa xalaaloobnay dawaafkii kacbada haye iyo sacyigii bayna asafa walmarwa uma ataqsiir gabaho timaho la gaabsado bas intaasaan la nimaanay waana xalaalownay buu leh ayagoo xaj ku dhawaaqaya sababtana waan soo sheegnay xalaa soo marray maxay ahayd maxay dhihi jireen alcumratu fii ashhuri اlxaji min afjari اlfujuuri fi اlardi in lala cumraysto bilihii xajka gudahooda dembi la galo ardada gudaheeda dembiga ugu weyn weyaan bay dhihi jireen marka bisha rabiicu اlawal unbay cumro bilaaban bay dhihi jireen inta ka horeysa xajkii baa lagu jiray laga soo safray tabicaadkiisii iyo mudaacafaadkii wixii ka dhashay ee raad ahaa ee ama maaragtay boogtii xooluhu gaadiidka ay dhaawacmayn ay rafaadeen ama dadkuba ay daalanaayeen waddadii oo qoyan oo xajka hadda laga imaan haddana cumro lama aadi kara dhihi jiray idaa bara'a dabar wacafa alahar wasalaka safar xallat alcumratu liman actamar arrinkii buu nabiga alay slam fikra jaahiliya ba ahede ayuu nabiga alayh isalaatu wasalaam tuuray baabu tamatuci calaa cadadi rasuuli xilligii nabiga calayh salaatu wasalaam in la tamatucay waxa uu arrintaasi usoo sheegaya musanifka waa kii ay isku hayeen cuثmaan binu cafaan iyo cali bin abi aalib waa kii abu muusa alashcari oo fatwoonaya la dhihi jiray amiir اlmuminiin yukhaalifu fatwaaka fatwadaada waa khilaafsan yahay cumar bn khadaab baa ku khilaafsan waa kii cumar radi allahu canhu uu dhihi jiray in naakhud bikitaab اllah faina allaha yaamuruna bاtamaam waatimu اlxaja wاlcumra ilahina amra inaan taam yeelno haddaan nabiga sunadiisa ku daynaynana maa xala rasuulu اllahi xataa nahara alhadya xataa naxara alhadyi arrimahaasaa taagnaa oo khilaaf wey inay tamatuca marka uu dhacay wakhtigii nabiga calayh salaam xajka in la fasaqo cumro loo bedelana ay bannaan tahay buu baabaystay xadaanaa muusa binu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa hamaam hamaam ibnu yaxya albasriy can qataada ibnu dicama saduusi qaala xadaanii muarif muarif ibnu cabdillaahi ibnu shakiir can cimraan cimraan ibnu xuseyn alkhusaaci radia allahu canhu ardaa saxaabi wey radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi tamatacnaa calaa cahdi rasuuli illaah xilligii nabiga calayhi salaam baan tamatucnay tamatucana waxaa la yidhaahdaa in bilihii xajka intaad cumraysato aad maka xajka kusii sugta haddana oo halkaas safar aad cumro iyo xaj la wada imato fanazla qur'aanu quraankii baa soo degay arrintaa banaynayey faman tamataca bicumrati ila xaji aayaddaas in la cumraysan karo ila xajina lasii tamatuci karo wa qaala markaa anagoo arrinkaa yuqaal rajulu nin iska yiri bira'yi ra'yigiisa maashaa wuxuu doono nin baa ra'yigiisa wuxuu raba iska yiri marka rajulun cumar buu u door xulayaa oo ka wadaa nooc ta'adubana waa ku jiraayo in madaxda aan ah, magacooda aan meelaha mujtamaca lagu sheeg oo dacaayadooda aan la faafinin ayaduna waa laga qaadanaya laakiin nooc sarbeeb ah, ah nin baa waxaa samaynaya inaad tiraahdo ah, nin baa marka ra'yigiisa iska yiri yaan la cumraysanin bilaa xajka xajka oo cumro loo bedelana waxay ka khaas ku ahayd waqtigii nabiga ayuu qof leeyahay warkaana war aan yeelayna ma aha aku markaa cali bin abi aalib radi alla u dhihi jiray ka tegi mayna sunadii nabiga alayh salaam liqowli rajulin nin hadalkii oga tegi mayno cabdullaahi bin cabaasna waa kii markii la yidhi abubakar iyo cumar baa qaba dhihi jiray abuba nabigaa yidhi baana leeyahay idinkuna abubakr baad leedihin ya cumar baabu qowli llahi tacaala dalika liman lam yakun ahlu xaadiri masjid اlxaraam daalikadaasaa la sku hayaa ishaarada markii laga soo sheekeeyey cumradii dadkii mutamatic ahaa oo la yidhi faman tamataca biاlcumrati ila اlxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu ثalaaثa ayaami fi اlxaj wasabcati idaa rajactum tilka casharaة kaamila cumradii ninkii intuu la yimaada xajkii gadaal kala imaada mutamatic baa la dhahaaye wuxuu heli karo gawraca ha gawraco arbaa ugu yar haddii kalena toban beri buu soomaya oo saddex beri intuu xajka ku jiro waxaana fiican maalinta toddobaad bisha dilxijaa toddobada tahay maalinta sideedaad yoomu tarwiyada la yihaahdo maalinta muxuu ahaa sagaalaad ee carafo la taagan yahay saddexdaa beri inuu ka dhiga ayaa wanaagsan leannahu maalinta sagaalaad waxaa ka dambaysay maalinta tobnaad waa yoomulciid wey yoomulciidna lama soomo hadday u suuroobi weydo inuu qabla yoomunaxriga ka hor uu soomona wuxuu soomayaa ayaamu tashriiq buu soomi saddexda beri ayaamu tashriiqee ciidda ka dambaysa culimada qaarna waxay leeyiin maya ayaamu tashriiq wa ayaamu aklin wa ciid bay iyadana ku jirtaa lama soomi karo waa masale khilaafiya calaa kullin intuu xajka ku jira saddex beri ha soomo toddoba berina markuu reerkiis usoo laabto ha sooma buu ilah ilahi subxaana wa tacaala tilka casharatun kaamila markaasaa waxaa la yidhi dalika liman lam yakun ahluhu xaadir masjid axaraam dalika qofkaa tamatucaya ee cumro intuu la yimaado haddana xaj la imaanaya safar keliya hal safar oo ku yimid arrinkaa waxay u bannaan tahay liman dad lam yakunuunan ahaanin ahlow reerkiisa xaadirin masjid alxaraam masjidulxaraam iyo maka dadka degan dadaan ahayn on baa loo ogolya arrintaa iyada masjid alxaraam masjidulxaraamkaasaa la isku hayaa oo qaarkood leeyihin waxaa loo jeedaa maka wamaa xawlaha qaar waxay leeyihiin maa duuna almawaaqiit wixii ka sokeeyo dhan baa soo wada geli qaarna waxay dhaheen masaafatu lqasri wixii ka yar marka masjidulxaraam iyo xaramka intaa ninkii degan kaa asaga kuma jiro oo tamatuc lama imaan karaba ee dadka laleeya way tamatucayaan bilcumrati ila alxaj waa dadka aan reer maka ahayn qowlkaasi yihahdeen waa qowl laga xoog badan yahi qowlka kale raajixa waxaa weeyaan daalika hadyigaas waa tamatuci karaan reer maka intay tanciim ka soo cumraystaan oy cumro la imaadaan oy xalaaloobaan yo haddana xaj la imaan karaan yoomu tarwiya ay niyoon karaan sida dadka kaleba laakiin hadyo lagama rabo ayaga hadyo lagama rabo xoolahan la gowracaayo oo dhan ba waxaa iskaleba masaakiinu markaa iskale ayagii baa soo geli karaa marka ayagu kuma jiraan dadka hadyada laga raba kuma jiraan dalika dadka laleeyahay fama min alhadyi dalika liman lam yakun ahlu xaadiri masjid اxaraam ninkaan masjid xaraam aan deganayn wey wa qaala abu kamil wuxuu yihi <clears throat> abu kamil waa shaykhu shaykh اlbukhaariy waa tacliiq marka ismaaciili baana wasliyey min riwaayati alqasim اlmudariz qaala xadaana axmed bnu sinaan qaala xadaana wuxuu yihi abu kamil fudayl bn xusein fudayl bn xusein albasri xadaana abu macshar ayaa noo warramay buu yihi abu macshar kaana yusuf bnu yaziid baa la yihahdaa yusuf ibnu yaziid albasri qaala xadaana cuثmaan ibnu qiyaaثin can cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhuma anahu su'ila waxaa la weydiiyey ibnu cabaas can mutcati اlxaji mutcada xajka gudihiisa lala imaado mucat lxaj waxaa la dhahaa cumro lala imaaday lagu xalaaloobay lala imaaday camalkeedii kadibna xaj lala imaaday arrinkaasaa la su-aalay faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas ahalla almuhaajiruuna walansaar muhaajiriin iyo ansaar ayaa soo niyooday saxaabada labadaasi u qaybsami jireen way xarmadeen wa aswaaju nabiy iyo haweenkii nabiga calayh salaam fii xajat lwadaac xajkii xajat lwadaaca bay soo xarmadeen oo soo niyoodeen wa ahlalnaa annagana waan ku dhex jirro waan xarmadnay ibnu cabaas nin yaroo dhallinyaro u ahaa falama qadimnaa makata markaan maka gallay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bayaan iclaan nabigu wuxuu iclaamiyey uu yidhi ijcaluu ihlaalakum bilxaji xarmashadiinni aad xajka xarmateen cumratan cumrow badala ilaa man qalladal hadya qofkii hadyadiisa usoo kuul xidhay oo hadyo wada mooyeene waan soo ogaanay qofka hadduu hadyo wado ilaa hadyada uu ka gowraco ma xalaaloobayo faطufnaa bilbeyti beytkii baan dawaafnay kacbadii wa bisafa walmarwa safa iyo marwo dhexdoodana waan sacyiinay wa atayna nisaa haweenkii baan u galmoonnay walabisna hiyaaba dharkiina waa xidhanay ibnu cabaas u fiirsa haddee markuu ku leeyahay wa atayna nisaa saxaabadii buu afkooda ku hadlaya asagu nin yaroo dhallinyaro weli qaangaarin buu lahaaba xataa ma qaangaarin reer maba lahaba waa kii dhihi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam aqbaltu rasula sal sl soo qaabilay wa ana calaa ataanin waqad naahastu lixtiraam isagoo buluuq ku dhowaaday waa kii salaada lagu jiro dameer la hormaraaye dameer la hormarayay dhallinyaro waa reerba ma lahayn markuu nabiga dhimanayo alayh salaam buuna qaangaarinba marka wuxuu le wa atayna nisa wuxuu ka hadlay saxaabadu ka hadlaya wa labisna iyaaba dharkiina noo diiday mukiidkana waa xiranay faidaa fara wuxuu le waqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi man qalada alhadya ninkii hadya soo wata sooma dadkii kale sidaasa lagu xukumay cumradiina ku xalaalooba wixii xaaraan nigahana xalaal baynu yahy waxaa ku yimid dadkii hadyada waday qaala wuxuu yidhi man qalada alhadya dadkii hadyada soo usoo kuul xidhay taqliidka waa soo maray kabaha iyo xooga maqaar iyo xarig iyo waxbaa luqunta lagu xidhay lagu garto xoolahan in xaramka loo wado man qalada alhadya fa inahu laa yaxilu lahu xalaal ma noqonayo xataa yabluqa alhadyu ilaa hadyada ay ka gaadho maxilahu meesha lagu gawracayo yowma ilaa ay ka gaadho maalinta tobnaad ee ciidda ah ee xoolaha la gawrici markaan xalaaloobi karaayo uu timaha xiirto jamrat alcaqaba tuurto uma amaranaa nabiga wuxuuna amray cashiyata tarwiya dadkii xalaaloobay cumradooda ku taxallulay xaj bay rabaan haddana inay galaan goormay bilaabayaan wuxuu leeya amaranaa cashiyata tarwiya galabtii tarwiya duhurkii kadib wuxuu nabiguna amray an nuhila bilxaj inaan xaj xarmanno ayagoon maka joogay xaj niyoonayaan minaa la aadi minaa la aadaya faidaa faraqnaa min almanaasiki acmaashii xajka markaan soo bogno ji'naa waan imaanay faufnaa bilbeyt idaa faraqnaa markaan bognay min almanaasiki manaasigtu waxaa weeyaan carafa iyo musdelifo la baryo iyo jamratu caqaba la tuurto arrimaha markay soo dhammaadeen maalintii tobnaad ee ciidda aheed ee yoomunaxrigaheed aan maka ku soo laabanay fatufnaa bilbeyti kacbadii aan dawaafnay wa bisafa walmarwati safa iyo marwana waan la imaanay ruknigii baa hadda la gudanaya dawaafkii hore wuxuu ahaa dawaafulcumru ahaa waa dhammaaday kana waa dawaafulxaj wey waqad tama xajuna xajka anaga waa noo dhammaaday wa calayna alhadyu hadyi baanana saaran inaan xoolo gowracno kamaa sidii uu qaala allahu tacaala ilaahayba u yidhi fama staysara min alhadyi wixi uu kari karoo hadyaa ayuu gowracaya qofka noocaa sameeyey faman lam yajid qofku aan heli karin wuxuu gowraco fa siyaamu alaaati ayaam saddex beri buu soomi fi lxaji intuu xajka ku jiro wa sabcatin toddoba berina idaa rajactum markaad laabataan ilaa amsaarikum ayuu ku daray ibnu cabaas markaad amsaartiin iyo magaalooyinkiina dhulkiina u laabataan buu yihi ilaa amsaarikum marka sii socodkaas ayaad sii soomi kartaa bay qaarkood yidhahdeen qaarna waxaa idahay markaad maya tagta caradiiba ayaa soonkii bilaabaysa toddobadii bere laguu lahaa ashaatu neefka arigaa ah tujzii kaa gudaysa ama tajzi asaxays ka gudaysa qofka wuxuu heli karaa gawracso lama dhihin neef ariga awiya haddaad loo gawracdo waa ku bannaan tahay geel waa sii fiican yihi fa nusukayni laba camal bay jamciyeenoo kulmiyeen fii caamin sanad gudihii bayna alxaji xajkii walcumrati cumradii kulmiyeen oo intay cumraysteen yaa isla safartii haddana ay xajiyeen fa in allaha tacaala anzala ilahay baa soo dejiyey fii kitaabihi kusoo dejiyey in la cumraysan karo bilaha xajku haddana la xajin karo tamatuc wey wasanahu nabiyuhu sala اllahu alيh wasalam nabigiisina sanahu nabiyuhu nabigiisana waa jideeyey calayhi salaatu wasalaam qowlan ayuu ku jideeyey waa kii qowlkiisa kaga dhawaaqay wa abaaxahu linaas dadkina waa u ogolaaday hayra ahli maka reer maka mooyeene soo maarti madhabu ibni cabaas iyo abu xaniifa waxay qabaan reer maka inayna tamatuci karin inayna tamatucaynin xaj basi le imaan cumradana xilli kaloon hala imaadaano wa abaaxaw linaasi hayra ahli maka laakiin jamhuurtu waxay ku tageen waa caam reer maka iyo keyrkeedba laakiin reer maka waxay kaga duwan yihiin ayaga gawraca laga rabo dadka kale ma gowracayaan iyo wax soonka iyo dalika qaala allahu tacaala dalika liman lam yakun ahlu xaadiri masjid اxaraam dalikadaasa lasku haya dalika dadkaasi inay tamatucaan loo ogol yahay cumro ay ku tamatucaan haddana ay xaj ka dambaysiiyaan dadkaa waa dadka aan reer maka ahayn iyo dalika dadkaasi hadyada laga rabo iyo soonka tobanka beri ah hadday waayaan liman lam yakun ahlu xaadiri masjid alxaraam qofka reer maka ahayn wey wa ashhuru lxaji bilaha xajka alatii dakara allahu tacala ilahay uu sheegay alxaju ashhuru macluumaad uu ku yidhi shawaalun wadulqacda wadulxija wadulxaja waa la saddexdaa bilood baa ashhurulxaj la yidhaahdaa maalik raximah llahu tacala isaga wuxuu leeyahay saddexdoo dhammaystiran wey jamhuurtase waxay qabaan laba bilood iyo bil saddex meelood loo dhigay meeshe uluثu shahri dilxija waa tobanka horuun liannahu ijmaac waxaa ah oo culimmadu isku waafaqsan yihiin maalinta yowmunaxriga ah inaan xaj la niyoon karin xajka niyadiisa wuxuu ku dhammaadaa laylat anaxri laylat alciid habeenka tobanka ay tahay bisha dilxija ee xujaydu ay musdelifo kusoo daataan ay baryayaan habeenkaa ninkii intuu niyoodo orod isgaro carafo soo istaaga xajkiis waa waasaxay leanna qofu carafa wuxuu taagnaani ilaa goorma ilaa duluuc amsi duluuc fajri leylat naxri habeenka leylatnaxriga ciidda fajarka intukakasoo basho intuu ka basho wajarka saadiqa markuu bisho uu soo baxo khalaas ah, ma niyoon kartid carafana ma istaagi kartid wuquufu carafa waa isku dhammaatay maalintaas hore ee sagaalaadkaa iyo habeenka ka dambeeya ee habeenka tobnaada yaa wuquufu carafa ah marka shawaalun wadulqicda wadulxija marka waa in la yihahdo tobanka hore wey faman tamataca fi hadi ashhur bilaha ninkii tamatuca oo cumro la imaada fa calayhi damun dhiig dheef inuu gawraca laga rabaa o mase sawmun soom baa laga rabaa owdaasi maanta takyiir maaha leannu aayadda maxay tihi faman lam yajid bay tii soo ma faman lam mxuu faman lam yajid fasiyaam alaata ayaam wey marka kafaaradan waxaa la dhahaa ama noocan fidyada waa nooc tartiiba wey fa damun o amase hadduu waayo weeyaane soomun soom baa laga rabaa warafathu ljimaac rafadka aayaddu ay tihi falaa rafada walaa fusuuqa walaa jidaal saddexdiibu ku fasilaya rafadku waa jimaaca iyo dawaacida waxyaalaha soo jiita wlfusuuqu fusuuqun almacaasi macaasida iyo dunuubta wey wljidaalu jidaalkun almiraa waa dooda iyo muranka inay xujayda murmaan oo iskhilaafaan oo caroodaan tana la diidan yahay oo xajka sidiisuba waxaa la rabaa qofka inuu ilaaliyo acmaashiisa iyo aqwaashiisa iyo afcaashiisa intaba inuu dhowraa la rabaa oo iska ilaaliyo inuu dadka ku turbaanturoodo oo la murmo oo la dagaalamo oo adhiiriga daran iyo waxyaalaha faraha badan ee tasarufaadan wanaagsaneen oo badan baad arkaysaa dad baa ku riixi kubaa kugu istaagi kubaa maaragtay dhagaxtuurkii kugu dhibi kubaa dawaafki kugu dhibi intaas uu wadaaki marka waxaa la rabaa inaad sabirto baabu dukuuli makata nahaaran aw leyla magaalada maka almukarama haddii aad xaaji tahay ama cumro aad u socoto habeenna waad geli kartaa maalinna waad geli kartaa ya ah, ah, eh, ah baabhe aliqtisaal in la qabaysto cinda dukuuli makata maka marka la gelayo marka maka la gelayo in la qabaysto qabays waxaa jira ka horeeya oo markii miiqaadka la maraayo in la xarmado la rabo in la qabaysto ah maalmo dhan baa laga yaaba inaad sii socoto awal hadda dagaariya waxbaa la helay marka qofka inuu qabaysto o isnadiifiyaa la rabaa markuu maka gelaayana agteeda intuu dego uu qabaysto loojkiisuu degaya waa qabaystan asagoo ishabeeyo isnadiifiyey waxaan ujeedaa qabayska xaggiisa timana iskama jaraayo cidyana iskama guraaye laakiin qabaystay ayuu dawaafka aadi xadaana yacquub ibn ibrahim adawraqi qaala xadaana ibnu culayata ismaaciil ibn ibrahim ibn miqsam qaala akhbarana ayub bin abi tamiim sakhtayani can naafici mawla bni cumara qaala naafic wuxuu yidhi kaana bnu cumar radia allahu canhuma cabdullahi bn cumar wuxuu ahaan jiray idaa dakala markuu galay adna xarami xaramka agtiisa markuu maraayo xaramka usii dhow yahay hadda xaramka waxaa loo wadaa masjid lxaraam baa loo wadaa masjid araam xaramkii weynaa waa soo dhaafay tanciim buuba ka soo galayba markaa xaramka masjid xaraam markuu u dhow yahay amsaka can talbiya talbiyadii waa joojin jiray labayk allahuma labaykadii uu miiqaadka ka soo bilaabay markuu xidhay halkuu xaramka soo gala wuu joojin jiray uma yabiitu wuxuu beryi jiray bidiiuwa meel layihahda diiuwa la yidhahduu beryi jiray diiuwadun ceel baa ku yaallaa biru diiuwa baa la yidhaahdaa afad la yidhaahdo xayu jarwal ayaa hadda ku taalla korkana waxaa laga dhaha xayu zaahir ayaa laga yidhaahdaa ariiq madiina ayay ku taallaa aminka maaaarteedii iyo raadkii weli waa baaqi oo ceelkii iyo calaamadiisii weli waxaa weeyaan aaarta taale weli aan la baabi'inin ayay ka mid tahay marka meeshaadii duwan la yidhaahdo nabiga alah salaam baryi jaharkiibuu baryi uma yusalii bihi subxa salaadda subax buu ku tukan jiray wayaqtasilu waana qabaysan jiray wayuxadiu wuxuuna sheegi jiray ibnu cumar ana nabiya sala اllahu alيh wasalam kaana yafcalu dalik inuu saa yeeli jiray rasuulka alayh salaam nabiga saasuu yeeli jiray qabayska u dambeeya ama barida la baryayo iyo duwal la baryaayo amaa talbiyada uu ibnu cumar joojiye isagoon kacbada gaadhin taa ayaduu nabiga ficilkiisi maha sala allahu alayh alih wasalam wuxuu ahaa nabiga hadigiisa markuu idaa ashraca awaafa markuu dawaafka bilaabo ayuu talbiyada joojin jiray rasuulka alayh salaam hadduu cumro uu yahay oo muctamir uu yahay wey hadduu xaaji yahayna goormuu joojin jiray waan soo marray xadiidkii ibnu cabaas ee uu ka warramay fadl iyo usaama binu zayd oo nabiga calayh salaam la socday min carafa carafa laga soo bilaabo ilaa musdalifa ayaa la socday nabiga calayh salaam usaama laga soo bilaabo musdalifa ilaa minana alfadl bn cabaas wa kilaahumaa qaal nabiga calayh salaam kaana yulabi xataa rama jamra ah, jamrat marka la tuuranaya la joojinaya xaj haddaad tahay talbiyada cumradana dawaafka kacbada markaad bilaabaysaa joojinaysaa taa marka cabdullahi bn cumar radi allahu canhu waa lagu khilaafsan yihi baabu dukuuli makata nahaaran ow leyla maka oo la galo maalinimo ow nahaaran ow leylata waa saas ayib baabu dukuuli makata nahaaran ow leyla inaad maalin gashana waa kuu banaantah ina habeen gashana waa kuu banaantah baata الnabiyu yuu leehay bukhaari raximah اllah bididuwa buu beriyey meesha diduwa la yirah haddaa soo sheegnay xataa asbaxa ilaa waagii u beriyey uma dakla makata makuu galay nabiga alayh salaam wa kaana ibnu cumar radi allahu canhuma wuxuu yafcalhu saasuu samayn jiray ibnu cumarna intuu habeenkii meesha dego ayuu haddana imaan jiray maalin barqinkii masaajid soo geli jiray kacbada dawaafkeeda bilaabi jiray ayib xadaanaa musadad ibnu musarhadin qaala xadaanaa yaxya bnu saciid alkhaaab can cubaydilah cubaydillahi alcumari qaala xadaanii naaficu can ibni cumara radi allahu canhuma qaal baata nabiyu sala اllahu alيh wasalam nabigaa wuxuu baryey bidiiuwa meesha la yihahdu baryey xataa asbaxa ilaa waagii u baryey uma dakala maka tabau galay wa ibn cumar yafcaluhu radi allahu canhuma yafcaluhu samayn jiray halkan marka xadiidkan musanifka baabkuu baabaystay wuxuu ka hadlay dukhuulu makata nahaaran aw leylan labadan xadiidna labadoo waxay caddaynayaan nabigu inuu maalin galay inuu maalin galay ayay caddaynaysaa habeen maba sheeginba laakiin wuxuu ishaarayaa xadiidkii sunanka ku sugnaa abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i saddex saddexdaa sunankaba min riwaayati muxarash اkacbi nabiga calayh salaatu wasalaam sanadkii sideedaada hijrada fatxu maka markuu magaala maka furtay waa kii nabiga aaday daaif daaif iyo hawaazin iyo awdaas markii uu soo laabtay nabiga alay slam xoolihii faraha badnaa reer hawaazin laga soo qabtay jiciraana meel la yihaahdo nabiga alay slam markuu marayo soo cumraystay habeenni buu soo baxay markuu imaaday waa dawaafay waa saciyey timihiisu buu deena marwateeda ku xirtay ku gaabsaday kadib buu nabiga alayh salaam ku laabtay jiciraana kabaa'itin sida asagoo baryey xalay oo meeshan asaga ah ee jiciraano aan ka dhaqaaqin oo kale habeenimadii intuu baxo soo cumraystay ayuu jiciraano kusoo laabtay rasuulka alayh isalaatu wasalaam xadiikaas wuxuu ku caddaynaya nabiga inuu habeenna soo galo cumraystay maalinnu imaadayna waa dhacday labadaba marka waa banaan tahay laakiin inta badan maalinibuu imaan jiray rasuulka alayh salaam sababtuna waxaa weeyaan imaan bu ah rasuulka alayh salaam ummaddo dhan baa fiirsanaysay maalinimo marka dadka inay arkaan oo fiirsadaan darteed buu usoo geli jiray qofkii marka qaa'idoo xujayada hogaaminaya ama marat dad wada asaga waxaa way maalinta inuu soo galo fiican inkastoo hadda habeene maalin ay isku dhawaadeenba caradii laylad waaweyn oo iftiina oo irbadda dhulka ku dhacda la arkaayo ayaa ka wada suran oo habeenkiibay maalintii habeenkiibay maalin u bedeleenba iftiinka iyo dadkas u soo socday oo danaa loo qabsanayo baabu minayna yadkulu makata maka xaggee ka gelaya markuu maka sii gelayo tan uu weydiinaya xadaana bnu mundir qaala xadaana macn ibnu ciisa qaala xadaanii malik ibnu anasin can naaficin can ibni cumara radi allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu ahaa yadkhulu kii gala min ahaniyati alculyaa karinta sare wayakhruju wuxuu ka soo bixi jiray min ahaniyati suflaa karintii hoose haniyada waxaa la yidhaahdaa meelaha karingaabada buuraha meelaha ay iska ay ka daaca ka yargaaban yihiin laba buura iska qabtaan oo kale waxaa kaloo la dhahaa buurta weyn ama dheer meesha looga baxee jiirtaana waa la yidhaahdaa faniyaa la yidhahdaa ee laga baxee laga fanto marka nabiga calayh salaam markuu maka gelayana haniyat lculyaa buu ka geli jiray kadaa baa la yidhaahdaa markuu baxaayana haniyat sufla buu ka bixi jiray kudaa baa la yidhahdaa bidami lkaafi saasuu soo jira nabig alay slam xikmada maxay tahay uu markaa marra uu oga gelaya karinta sare bixitaankana uu kariya karinta muxuu ahaa ee hoose ooga baxayo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waa caadada rasuulka waxay ahayd cibaadaha haduuba samaynayo cibaadadaasoo sii socod iyo soo socod u baahan dihaab iyaab markuu sii socona wadduu ka bixi jiray markuu soo noqona waddo kale sida ciiddii oo kale wey ciidda markuu aadayo wadduu ka bixi jiray soo noqotu waddo kale sidoo kale weeyaan nabiga calayh salaam meelaha khayrka inay u bataan ayuu rabaa waxaa kale oo la yidhi ma ahee waa waddada u sahlan rasuulka calayhi salaatu wasalaam jidka u sahlana markuu soo galaayana ka day aheed bixitaankana ku dabay aheed ee wax kale meesha kumaba jirtaba qaarkoodna macaani kalay gelinayaan oo nabiga calayh salaatu wasalaam waa maka laga saaray oo xoog looga bixiyey konton iyo saddex sano markuu joogay oo ku noolaa kadib marka nabiga calayh salaam isagoo qarinaayo oo mukhtafiya oo isqarinaayo o habeennimo dhuumanayo waa kii cararay sala allahu alayh waali wasalam soo gelitaankii wuxuu ka soo galay buurta u dheereed kadab oo ka soo galay kan yaraahu nnaas ah, shukran lilaahi subxaana wa tacala isagoo ilahay ku shukrinaya si dadka ay u arkaan haddaan shalay aan diinta la cararay maanta diintii oo koraysa oo muuqata oo ilaahay u sarraysiiyey anoo wada hogaaminaa waa kan wey ayib wuxuu kaloo eh, ayadana uu nabiga alayh salaam uu yidhi markii ninkii ahaa binu haabit radia allahu canhu shaaciru rasuuli lah ku hadlay maxaa kamid ahayd fakiltu bunayati oo cadimtu bunayati lam tarawha tuhiru naqa ha mawcidu halkada waa ki dhihi jira saxaabiy buu weydiye wuxuu nabiga alay slam maada qaala xasan markuu soo galaay maka nabig alay slam xasan muxuu yihi beydkiibu usoo qabtay fatabasama rasuul اlah faqaal udkuluu min makaankii uu sheegay meeshuu sheekan gala bu rasuulka alayh salaam meesha xasaan u yidhi waa ballan baa inoo tahay haddaan ka soo geli weyno kada maka oonana qabsan weyno meeshii uu yidhi maalintaa wuu iska lahaa oo goodi iyo alxarbu khudca iyo wixii lasdhaafsanayay bay ahayd ilahay baa xaqiijiyey subxaana wa tacaala markaasuu nabiga alayh salam wuxuu yihi udkuluuha min xayu qaala xasaan meeshuu xasaan yihi ka gala taana iyadana waa loo sheegay baabun wuxuu ku saabsan yahay min ayna yakruju min maka maka marka laga baxo xagee laga baxaya xadaثna msdد بن msrhd الbsrي qala xadaثna yaحyى iبn سacيid الqطاn can cubayd الlahi can naafic can iبni cmr radي الlahu canهuma ana rasuula الlahi sal slm dakla makata buu galay xagee min kada bifatxi اkaafi kada meeshii la ka galay min aلhaniyati اculya wuu ku fasiraya karinta sare alatii biاlbaxa midda badxa ku foorarta ayuu ka geli jiray nabiga aleyh salaatu wasalaam xagga muxasab xujuun dhanka xujuun bay jirtaa dhinaca xujuuni mucalla dhinaca midda jirta ayuu ka soo galay nabiga aleyh salaatu wasalaam wayakruju min ahaniyati sufla marka markaa kadal laga soo galo oo haniyat culya xujuun laga imaado baabu bani shayba baabu bani shayba masjidka laga soo geli wayakruju min ahaniyati sufla buu nabiga alay slam ka bixi jiray haniyatu suflana waa muqaabilka xagga qarbi ee qorax udhac bay jirtaa dhinaca xay masfala oo hadda baaba cabdimali cabdilcasiis iyo dhinacaasa ku tilmaamayaan xaggaasa ayadana laga soo baa laga baxaya qaala abu cabdillaahi الbukhaari raximah اllah u fiirso imaam bukhaari sheekhiisii buu ammaanaya kaana yuqaalu waxaa la yihi ayuu le huwa musadadun kasmihi ah, huwa musadadka sheekhiisa sheekhigiibuu ka wadaa musadadun wey mid muwafaq ah musadadka waa muwafaq qofka ilaahay waafajiyey ah, umuurihiis o dhan ba khayrka ilahay waafajiyey musadadun ay muwafaqun weeye kasbihi sida magaciisao kale waa ismun daabaqa lmusamaa magac macnaha magaca uu wato waafaqay wey ila dad badan baa magacooda iyo ayna islahayn wuxuu ku jiro aan shaqo isku lahayn intii muxyidiin la yidhahdo taarikusalaad hadala yahay soo maarti muxyidiin iyo nuuridiin intii la yidhaahdo ayuu haddana taarikusalaad yahay sidii kuwii maaratay markii dambe muluugtii maluuku bani cabaas markii u dambaysay ee ayagoo aad iska tacbaan ahoo gaalada isku waaka sheekeyna iyo mxuaa kuwii ayagana andalus gaalada isku adeegsanayay miyay ahaayeen yaa ku kagabihaye marka alqaab alqaabu mamlakati bigayri mawqicihaa bu yidhi hebeladiin ah, muctasib kada waxay la baxeen alqaabu mamlakatin fi gayri mawdiciha kalhir yadharu intifaaqan sawlat اlasadi ah, wuxuu yihi waa sida bisad oo kale bisad markay intay madaxa samaysaa tiraahdo soo libaxa meeka ah, libaxa waa kaatee laakiin macno ma leh waa wax xayawaankaas ka yar wey aan qiimaha weyn siilayn xooga lahayn marka libax isku ekeen libax laguma noqdo wey marka musadad radia allahu canhu ayuu amaana wuxuu leeyahay musadadun kasmihi waa magaciis oo kale qaala abu cabdillahi ba wuxuu yidhi abu cabdillahi bukhaari asaga musanifka samictu yaya bnuyahya binu maciin abu zakariya saaxibu axmed binu xambal yaan maqlay yaquul asagoo leh samictu yaxya bnu saciid alansaari baan maqlo yaquulu leh low ana musadadan musadad ataytu haddaan ogu imaado fii beytihi gurigiisa oo faxadatu anigoo sheekhiisa aan xadiista gurigiisa ogu akriyo lastaxaqa dalika waa mudan yahay maanta inta laagta gurigiisii tarawta haddaan cilmiga ogu akriyo waana mudan yahay buu yidhi qiimaha uu leeyahay ninka asaga wamaa ubaalii wuu si wadaa u aabayeeli maayo kutubiya aniga kutubtayda kaanad inay ahaato cindii agtayda aw cinda musadad ama musadad agtiisa dadaan kutubta lagu aaminaynin baa jira oo haddaa kitaabka udhiibta kaaga feegaani oo kaa dildillaacini oo kaa googooni oo meel iskaga tuuri oo dad kale iska siini waagi horena kutubta waa la qori jiray makhduudaad baa jiray gacanta lagu qori jiray marka qofka kitaabkiisaas inuu haysto oo uu dabdiyo waxayba kamid ahayd baa min shuruudi qabuulilxadiid xadiidka in la aqbalo shuruuddiisa waxaa kamid ah dabdi baa kamid ah dabdi dabdigaasi labdun fi suduuri aw labdun fi suduur inaad kitaabkaada wax ku dabdiso oo wixii aad kitaabka ku qorato sheekhaada ka soo baratay taxriif iyo ziyaado iyo nusqaan midna ayna ku dhicin waxba laga goynin waxba lagu darin ilaaliso nin aamina aad noqoto markaa deen wixii aad sheegto waa la aqbalaya lakin haddii lagaaga barto inaad wax ku dardarto ama aad meelo iska dhigdhigto lagama qaadanayo riwaayadaadi marka wuxuu leeya ninkan saa maaha musadada inaa aniga aan ku dhegan oon haysto iyo inuu asaga ii hayo isku midba weeyaan ammaanada uu leeyahay iyo iqada iyo kalsoonida lagu qabo ayuu leeyahay ah, inuu igaga ciyaaro kama baqaayo wixii oo kitaabta aad iyo aad loo qiimayn jiray oo loo ilaalin jiray waxaa la yidhi waaga hore markii la arko ninka asagoo kutubtiisa wato hadduu arko awr awr dhaana hadduu arko oo biyo wada uu carari jiray a waa intaasoo awrtaa intay buubto oo biyaha kasoo firdhaan kitaabkii uu kaa taabto qadi wayaan ila qadii hadduu saa u taabto waa soo dhaba kitaabkii waa ka kac buu noqon karaa meel kale laga soo gadan iyo meel laga heli midna ma leh alxamdu lilah calaa fadli wa incaami hadda nicmo badan baa la haystaa xadaana xubaydiyu cabdاlahi bn zubayr اmakiy wmxamed muhn alcanas abu musa qaala xadaana sufyaan ibn cuyayna can hishaam ibn curwata can abihi can caaisha radi alahu canha ana nabiya sal اlah alيه waslm lama jaa ilaa makata markuu maka yimid dakhala min aclaaha meesha u sarraysu ka soo galay aniyat culyadi wey wa kharaja min asfaliha tii hooseysa karintii hoose ee aniyat sufla kuda ayuu ka baxay soo maart riwaayooyinkan marka u fiirso midan hadda bilaabatay waa riwaayatu hishaam ibn curwa sufyaan ibn cuyayna ka warinaya qaala xadaana maxmuud ibnu haylaan almarwaziy qaala xadaana abu usama xamaad bn usama qaala xadaana hishaam bn curwa can abihi can caaisha radi allahu canha ana nabi sal slam dakala caama alfatxi sanadkii maka la furtay wuxuu ka galay min kuda buu ka galay wa kharaja wuxuu ka baxay dakala caama alfatxi min kada wa kharaja min kuda min acla mika maka markaa u fiirsa meeshan khalad buu sameeyey abu usama ayaana khaladka loo tirinaya dakala caama alfatxi min kada kada maxaan ku ogeyn aclaa maka sooma aheen haniyat lculya wuxuu leeya kaduu ka galay wa kharaja min kuda adib la godaba oo kuda la yidhaahdo markaasu wuxuu ka baxay min aclaa maka buu marka yidhi halkaa way khaladka kuda maxay ahayd asufla bay ahayd asufla bay ahayd abu usaamaha marka wuxuu khilaafay dadkan kale ee hishaam ibnu curwa ka warinaya oo riwaayada hore sufyaan ibnu cuyeyne ah iyo middan soo socoto camr ibnu xaari ah wuu khilaafay wuu khilaafay qaala xadaanaa amed axmedun xadaanaa ibnu wahbin haddaan ku socona axmed ibnu saalex wey ibnu ciisana xaafid ibnu xajar waa leeyahay mararka qaar laakiin ayadana qaacidadii abumandahar waan wadanaa xadaanaa ibnu wahbin qaala akhbaranaa camr ibnu xaari can hishaam bn curwa can abihi can caaisha radi allahu canha ana nabiy sal slm dakala caama alfatxi min kadaabuu ka galay aclaa maka maka meesheeda kore ee aniyatculya lyia karinta kore qaala hishaam wuxuu yidhi wakaana curwa yadkhulu calaa kiltayhimaa labadoodaba waa ka geli jiray ninka la yidhaha curwa binu zubayr oo aabbihiis ah min kadaa wuu ka geli jiray wa kudana waa ka geli jiray wa akaru maa yadkhulu min kuda sida saxdaa ah, kuda in la yihahdo wey waxaa badneed inta badan inuu kuda ka galo oo aniyatu suflaa waa curwa curwo weeye oo muxuu oga gelaya kuda oo inta badan uu kuda oga geli jiray tii buu cudurdaaray wuxuu leeyahay wa kaanat aqrabuhumaa ilaa manzilihi kada oo aniyatculyaa iyo kudada kudada gurigiisa iyo meeshuu degan yahay u dhoweyd saa darteed ba oga geli jir wa kaanat aqrabuhumaa ilaa manzilihi naam qaal xadaanaa cabdullahi bn cabdilwahaab athaqafi qaal xadaanaa xaatim bn ismaaciil can hishaam bni curwata can curwata bni zubayr qaala dakala annabiyu sala allah alay waslam buu ku yidhi halkan maxaad ka fahamtay xaatim bnu ismaaciil riwaayadiisan can hishaam can curwa muxuu ku yidhi curwa bni zubayr dakala nabiyu Ah, dakla nabiyu maxaa la dhahaa arrinkaas ya mursal soo mursal maaha a ah, taabici baa wuxuu leeyahay nabiga ka sheekeynaya alayh الsalaatu wasalaam marka laakiin waxaan soo maray laba mutaa laba saddex dariiq ayaan soo maray duruqdii aan soo maray oo hishaam ninka ka wariyay abu usama iyo abu usama nin kastoo riwaayadiisaas aan ku yar cileenay iyo camar ibnu xaari iyo sufyaan ibnu cuyayna intaasba waxay caddeeyeen xadiidku inuu yahay mawsuul min riwaayati caaisha radia allahu canha riwaayata caaisha inay tahay ayay caddeeyeen ah, radia allahu canha marka tan markaa irsaalkan eh, irsaalkan iyo mursalkan hadda riwaayada ninka la yidhaahdo eh, ismaaciil ee eh, xaatim binu ismaaciil baa watee irsaalkiisa waba ma dhibaayo waxba ma dhibaayo can hishaam can curwata dakala nabiyu sal slam caama alfatxi buu galay min kadaabuu ka galay min aclaa makata maka meesheeda kore wa kaana curwatun wuxuu agtara maa yadkhulu min kuda ayuu ka geli jiray wa kaana aqrabuhumaa ilaa manzilihi bay u dhoweyd gurigiisa u dhoweed xadaana adaankadadhanan ayadoo mararka qaarna kuduu ka geli jir xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaal xadaanaa wuhayb ibnu khaalid xadaanaa hishaam ibnu curwa can abihi curwa bnu zubayr dakala nabiyu sal slam ba wadana kuleehay waa waa mursalkii wuhayb baa wata marka riwaayatu wuhayb iyo riwaayatu xaatim bnu ismaaciil labaduba irsaal ay ku wariyeen xadiidka laakiin riwaayooyinkaan soo marray kala yaa mawsuula oo caaisha meesha ku jirta radia allahu canha dakhala nabiyu wuxuu soo galay caama alfatxi min kada wa kaana curwa wuxuu yadkhulu min minhumaa kilayhima labada waa ka geli jiray buurta kada iyo midda la kuda ayuu ka geli jiray kadada waa haniyat culya kudadana waa haniyat sufla reer marka waxay dhihi jireen iftax wadkul wadmun wakruj saasay dhihi jireen iftax wadkul intaad fadxiso ee ka wadan moogta intaad fadxiso albaabka hadii la furo maxaa la sameeya iftax ilbaab wadkul gal soo ma hadda lakin wuxuu ka wadaan iftax intaad fadxisood kor dhowdo wadkul ka gal meesha fadxada meesha kor dhaban waa kadahdi wadmum intaad isku soo dumta albaabkii oo soo xidho wakhruj ka sii baxa tana muxuu ka wadaa meesha godan ee gudadaa bixitaanka ugu talagal wey haas dhihi jireen wa aktaru maa yadkhulu min kada aqrabuhumaa ilaa manzilihi qaala abu cabdillahi bukhaari kada wa kuda mawdicaani waa laba meel laba meel inay yihiin oo laba haniya yihiin oo culya iyo suflaa waa soo ogaan qaala musanif raximah llah baabu fadli makata wa bunyaaniha magaalada maka almukarama la yihahdo fadliga ilahay uu geliyey iyo dhismadeeda ilahay fadliga uu siiyey subxaana ardada ilahay meesha ugu fadli badan wey waa meesha keliya adduunka qofka muslimkaa lagu waajibiyey inuu uqasto aado oo camal kusoo guto intuu aado uu camal kusoo guto xaj iyo iyo kusoo guto meel kale kuma xajin kartid oomana cumraysan kartid dadka qaar baa waxay u malaynayaan xajka la sheegi in madiine loo socday qabriga nabiga sala allahu aleyh wasalam qabriga nabiga in loo socdo ayaa dadka qaar ka dhaadhacsan in nabiga alay slam qabrigiisa la aado madiine la aado acmaasha xajka kuma oo ziyaaro sideedaoo masjidu nebi la aadaayo kadibna qubuuraha iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la ziyaaranayo waa masale kale laakiin xajka acmaashiisu kuma jirto qaala subxaana ilahi wuxuu yidhi wuxuu le waqowli اllahi tacaala waid jacalna albayta waxaad xustaa markii aan ka yeelnay kacbada iyo beytkaasi sharafta badan mahaabatan meel lagu soo noqnoqdoo lagu soo aruuro linaas dadkaan oga dhignay maaaba yaxujuun yarjicuun uma yarjiuun intay tagaan beedaro kusoo noqon hadda haddaad xajiso oo aad mashaqada xajka iyo culayska xajka iyo daalka iyo rafaadka xajka oo idil u kugu dhaco markaad ciddaada imaataba allagaa kugu celiya haddana dhehaysaa isla markiiba isla markiiba war meeshaan ogaa kuma noqon karo qof dhihi ma jirto xaj baa kuu soo baxay qofkii la yihahda waa sujuudaya waa shukrinaya waa farxaya marka maaaba linaasi wey meel dadka ay kusoo noqdaan oo qalbiga dadka ku jira wey wa amnan baana ka dhignay meel aamin oo lagu nabadgelayo oo qof loo dhowaan karo oo la taaban kara usan jirin xataa qofka aabbaha dila hadaad ku aragto kacbada iyo xaramka uma dhowaanaysa wاtakiduu buu ilaahay yidhi min maqaami ibraahima musala maqaam ibraahim baa meeshaa ku taalla fiihi aayaatu bayinaat maqaam ibraahim meel lagu tukada ka dhigto o agtada ku tukada masjidka oo dhan baad ku tukan kartaa agtiisa haddaad ku tukatood heshana waa fiicanta zaxma hadda jirto waad ku rafaadi oo inaad wa dhibaateeyso dadka ama lagu dhibaateeyo labada midu wey halkaasaan ku tukan hadaad tirado marka shareecadeennana de ma ogolo dararka laa darara walaa diraar wacahidnaa buu ilahay le waxaan u waxyoonay u dardaaranay ilaa ibraahiima waismaaciila an tahira baytiya liaa'ifiin beytkayga nadiifiya oo ahira dadka daa'ifiinta dhawaafaya kacbada waalcaakifiina kuwa fadhiya ictikaafaya banagi iyo warukaci sujuudi kuwa tukanaya kuwa rukuci sujuud kuwa rukuucee sujuuda tukanaya wey halkaa culamada qaar baa waxay leeyihiin jawaazu salaat daakhili اlkacba farda wanafla in kacbada gudaheeda lagu tukan karo farad iyo sunaba imaamu maalik raximah llah baa diidan oo wuxuu leey sunada lagu tukan karo lakin faradka laguma tukan karo kacbada gudaheeda banaankeeda lagu tukan karaa waa in la qaabilo ayada ee gudaheeda aan la gelin maxaa yeeley nabiga alayه salaam gudaheeda markuu galay sunu ku tukaday aayaddu laakiin caam wey warukaci sujuud waid qaala ibraahimu ibraahim markuu yihah yaduna ogo xasuuso rabbi jcal ilah waxaad ka dhigtaa haadaa midkani beladan beled ka dhig aaminan aamin oo dadkay ku nabadgalaan warsuq ahlow ehelkiisana ku masruuf min ahamaraati midhaha xaggooda man aamana minhum kuwa ayaga kamida rumeeye bilahi alla walyawm alaakhir kuwa muminiintaana ilaahu himaar iyo midho iyo barwaaqo sii wuxuu oga qiyaas qaatay hadalkii hore loo diiday oo markuu imaamada uu ilaahay ka codsaday asaga iyo duriyadiisa ayuu ilaahay wuxuu yidhi laa yanaalu cahdi الظaalimiin kuwa gaalada imaamadan diinta iyo sharaftan iyo qiimaha ma helayaan muminiinta iska leh wajcalnii lilmuttaqiina imaaman marka haddii loo diiday imaamadii muminiinta waxaan ka ahayn in risqigana loo diido waxaan muumin ahayn bu haddana isagiina haddana sii qaatay tiiba haddana laga hor istaagay oo la yihi qaala waman kafar ka gaalka ee eh, maka joogana waa la masruufiya midhaha waxbaa laga siinaya fa umaticu waan u raaxinaya qaliilan in yar uma aduruu waxaan gelinaya ilaa cadaabi naar naar cadaabkeed bau dhibaata gelina gelinaya wabisa almasiir meel loo ahaadana oo lagalana cadaabu naar baa ugu xun walciyaadu bilah qaala subxaana waid yarfacu ibraahimu alqawaacida taariikh baa laga sheekeynaya wahana yadullu calaa nubuwati rasuuli illahi sala allah alay wasalam nabigeenna taarikhdaas fog ayuu ka sheekeynaya waa waxyi waa qur'aan xagg alle ka yimid subxaana wa tacaala walidalika markii laga soo sheekeeyey taariikhdii jaaluud iyo daaluud iyo daawuud inuu jaaluud jiray iyo arrinta laga soo sheekeeyey ilahi wuxuu yidhi tilka rusulu fadalnaa bacdo mxu tilka aayaatullahi natluha calayka bilxaqi wainaka wainaka lamina mursaliin oka aayaadkii ilahay xaqa waan kuu sheegnay waxaadna ogaataa inaad mursaliinta ka midta waxaas nabi baa ogaan kara waid yarfacu ibraahimu qawaacida min albeyt markuu ibraahim uu kar u qaadayo tirash kacbada wa ismaaciil wiilkiisa ismaaciilla uu la qaadayo la dhisaayey oo iyagoo leh oo dhahaya rabbana taqabal mina qaarkood waxay u kacbada in looga horeeyo ibraahim yarfacu alqawaacida baa layidhi id yarfacu ibraahimu alqawaacida wax markaa aasaasa oo foundation oo dhisnaa oo samaysnaa ayuu kor u qaaday ibraahim calayhi salaatu wasalaam waa looga horreeyey waid yarfacu ibraahim alqawaacid min albayt waismaaciilu ay kor u qaadeen adagoo leh rabbana taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim ilahu naga aqbal balayn qofka markaa muminkaa lagu yaqaanaa asagoo daacadii iyo cibaadadii iyo khayr ku jiro yu haddana wuxuu ka baqi in laga aqbali waayo maxaa yeelay qabuulku mutaiinta ilahay ka aqbal inamaa yataqabal llahu min almutaiin rabbanaa wajcalnaa naga yeel labada anagaba muslimayna laba ku hogaansatay laka adiga wa min duriyatina farca anaga anaga naga farcamayna ummatan ummad ka dhig muslimatan ku hogaansatay laka adiga wa arinaa natus manaasikana acmaalulxajka anaga baytkii iyo kacbada dhisnay sida loo xajin ee loo camal falaayo ilaahu na bar markaasaa jibriil loo soo diray nabiyullahi ibraahim alayh salaam dawaafkii baa la baray sacyigii bayna safa baa la baray waa la kaxeeyo carafa la geeyey markaasaa la yidhi xuduuda min kada ilaa kada intaasaa carafa acaraft ma garatay min huna sumya carafa ma garat acaraftadaasaa carafa loogu magacaabay musdalifuu soo mariyey hunaa tujmacu salaatan salaatayn labada salaadood ee maqribka cishaha halkanay xujada ku jamciyaan jamci baa loogu magacaabay markaasuu deena jamaraadka imaaday shaydaan baa ka hor imaaday markaasuu shaydaankii marka hor imaaday wuxuu yidhi jibriil dhagax toddoba dhagax qaado ku tuur adoo allah mar leh mar tuuraysaba min huna ukida raby jimaar jamaaraadka tuurashadooda halkaasa laga bilaabay marka xajku sidiisaba waa macaalim iyo raad nabiyullaahi ibraahim alayh salaau wasalaam iyo duriyadiisii ismaaciil iyo zawjadiisi raadkoodii bay u badan yihiin marka milata ibraahim xaniif oo raaca lana yidhi ayaan raacaynaa sacyiga bayna safa wamarwa waad ogtaa isagoo ku imaaday ismaaciil hooyadiis waa kay ruclaynaysay ordaysay naam qaala xadaana cabdullahi bnu muxamedin aljucfi qaala xadaana abu caasim الnabiil sheekhiisi weeye laakiin hadda waasiduu kaga warinaya waa sheekhiisi abu caasim الnabiil daxaaq ibn makhlad waasiduu hadda kaga qaadi mararka qaar asoo toos oga warin baad arki ulaaiyaadka ragga wariyuu ka mid yahay qaala akhbaranii ibnu jurayj cabdilmalik qaala akhbaranii camr ibnu dinaar qaala samictu jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma qaal lama buniyat ilkacba kacbada markii la dhisay dahaba nabi la dhisay dhismadii baa socota xogow baa kacbadii daadii waxbaa ku dhacay way dildillaacday quraysh baa markaasi joogta nabiga intaan lasoo dirin weeyaan qabla bictha soddon iyo shan sanuu jiray qabla bictha bihamsa siniin shan sana intaan lasoo dirin nabiga alay slam bay ahayd markaase waxay dhahaan kacbada dhisno way tashadeen waxay yidhaahdeen waan is ognahay wax badan oo aan wanaagsanayn baan ku dhaqannaaye kacbadan ilaahay iyo beytka ilaahay aan lagu dhisin xoolo riba ah iyo xoolo qamaar ah iyo mahrulbaqyi naag dhilla ah waxay ku soo qaadatay jidhkeeda kusoo qaadatay dhillinimadeeda iyo kaahin iyo falanfallow wuxuu dadka been kaga soo qaatay waxyaalaha ayaa lagu dhisay wax xaaraama intay soo aruuriyeen wax yar noqotayba ilaa xaaraam bay u haayeene markaasaa waxay maqleen doon baa waxay ku jabtay jidda magaalada jidda xeebta ku taallaaye nin ruumi ah doonuu watay oo meelaha ka dhex oo doon watay oo halka kaga jabtay alaabtii bay ka heshiyela heshiyeele bay ka soo qaateen asagana najaar farsamo yaqaan oo fundigu noqdayba way soo kaxaysteen nala dhisbay dheer marka dhismadii marka dhagax qaadkii iyo muxuu ahaa gacantii dadka qaadaya ila gundiga midna waa farsamo yaqaan ninkan kuwa kalena maxay yihiin ya ya makoran wey sooma kii gacanta wey gacantii bay marka galeen marka nabiga alay slam qaybtiias uu ka qayb qaatay wixii wanaagsan o dhan uu ka qayb qaatan jiray rasuulka alayh isalaatu wasalaam wixii xun oo dhanna waa ka fogaan jiray isagoo nabi ba ahayn ayuu ilaha ilaaliyay sala allah alيh ali wasalam lamaa buniyat ilkacba markii la dhisayo dahaba nabiyu baa tegey wa cabaas yanqulaani xijaara ayagoo dhagaxi xumbaarayo qaaraayo soo aruurinaya faqaala alcabaas baa wuxuu linabiyi ku yidhi sala allah alay wasalam adeerkii weeye cabaas waa u naxariistay wuxuu yidhi dhagaxan aad dhaba ku soo qaadayso ijcal izaaraka hoosguntigaada qaydka aad qabto intaad iska siibto calaa raqabatiga qoorta saaro oo deena dhagaxaa kaa qariya kaa celiye saa hadduu iskaga siibay cawradiisa la arkayba faqara ila alardi dhulkii buu nabiga ku dhacay calayhi salaatu wasalaam indhihii buu taagay nabiga calay salam waamaxat waxaa taagantay oo xaydhka uu ka rabay aynahu labadiisa indhood ila samaa cirka ayay u taagmeen faqaala nabigu wuxuu yidhi arinii izaari maradayda isiiya maradayda itusa ayuu leehay riwaayo kale waxaa soo aroortay waxbaa nabiga calayh salaam ku dhuftay feer ku dhuftay oo yidhi ustur cawratak cawradaada astur ilaahay baa edbiyey nabiga calayh salaatu wasalaam kadib lama arkin cawradiisa rasuulka sala allahu alay ali wasalam dabcan reerkiisa iyo xaddiisa waa gaar laakiin wax kaloo arka ma jirto fashaddahu calayhi markaasuu maradii isku adkeeyey o isku xihay rasuulka calayh salaatu wasalaam kacbadii dhismadeeda bu ka qayb qaatay xadaثana cabdالlahi bn masلmة الqacnabi can malik ibn anas can ibn shihaab الzuhri can salim bn cabdiلlah ana cabdالlahi bn muxamedi ibn abi bakri ahbara wuxuu sheegay cabdالlahi bn cumar buu u warramay can caaishaةa radi الlahu canha caaisha oga warramay radi الlahu canhum jamiica caaishana zawji nabiyi weeye salى الlah alيه wasalam ana rasuula اllahi qaala laha inuu ku yihi nabiga salى الlahu alيه ali wasalam alam tara miyaadan ogeyn alam taclam wey ana qowmaki qowmkaada caaishaay reer quraysh lamaa banow lkacba markay kacbada dhisaayeen ikhtasaruu way soo gaabiyeen calaa qawaacidii ibraahim bay ka soo gaabiyeen aasaaskii nabi ibraahim meeshuu ku taagnaa dhismada yay ka soo yareeyeen markay kacbada dhisaayeen laway dumiyeen dhismo horlay bilaabeen marka meeshii ibraahim calayh salaam kacbada u geeyey yay dhinaca waxay ka soo gaabiyeen shaamiyeenka xagga shaamiyeenka labada tiiree midna shaamiga la yirahdo midna la yidhaahdo yamaniga waxaa ujeedaa midna shaamiga midna ciraaqiga shaami iyo ciraaqi baa la dhahaa markaasaa marka min baab taqliib yaa shaamiyiin laisku dhahaa labada kalena waxaa la dhahaa yamaaniyeyn baa la yidhaahdaa yamaaniyeyn ayaa la yidhahdaa oo xajar aswadka mid ku jira midka kale yamaaniga marka nabiga calayh salaatu wasalaam baa oga sheekeynaya ayadaana weydiisay waxay tihi maxaa dhacay oo xijrigan laga saaray beydka intan qallocsan ee ka baxsan maxay tahay ee dadku ay kor ka maraayaan tiibuu ga warrama wuxuu yihi nabiga calayh salaam ana qowmaki qowmkaada lamaa banuu lkacba markay kacbada dhisaayeen ikhtasaruu calaa qawaacidi ibraahim bay ka soo gaabiyeen aasaaska nabi ibraahim faqultu waxaani yaa rasuul allah alaa tarudaha maad ku celisid calaa qawaacidi ibraahiima ibraahim meeshii uu ku ogaayay aasaaskiisii maad ku celisid qaala wuxuu yidhi lowlaa xithaanu qowmiki qowmkaada hadduunan ahayn cusaybka ay ku cusub yihiin bilkufri gaalnimo lafacaltu waan yeeli laha yidhi nimankan gaalnimo ay ku cusub yihiin kacbadana waxaa la isku ogyahay in nabiy llahi ibraahim ay tahay beytkii ilaahay sharaftala baadna ay tahay haddaan kacbada hadda dubin ku bilaabo oo waan hagaajinaan dhaho inayba gaaloobaan oo ridoobaan oo ay dhahaan kacbadii musharafadeeda jamiicu alambiya ay ilaalin jireen ayuu ku xadgudbay ay dhahaan oo gaaloobaan baa ka baqaayaa buu nabiga alay isalatu wasalaam marka meesha waxaa isku imaatay laba mafsado haddii laba mafsado ay ku isku kaa imaato ood midoodun inaad la imaato ay noqoto midda fudud yaad la imaanaysaa sida midda sare aad iskaga dhowrto waxaa kaloo jirta haddaad mafsado iyo maslaxa ay isku imaato maslaxana way jirtaa kacbada in la dhiso meesheeda lagu celiyo waa maslaxo mafsadona waa laga baqaayaa oo weyn aad u weyn oo ah dadka inay magaaloobaan dar lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalixi wey mafaasiddaas in laiska reebaa maslaxadan lasoo jiidanaya laga hormarinaya tan laga hormarinaya marka nabiga calayh salaam waa diiday inuu kacbadii u dhowaado ayadoo mafsado jirto oo in la hagaajiyo kacbado ay tahay oo qawaacid ibraahim lagu celiyo laakiin mafsado ka weyn buu ka cararaya nabiga calayh isalaatu wasalaam maslaxadii meeshaa ku jirtayna mafsadadaasuu ku celiyey oo uga tegey faqaala cabdulahi ba wuxuu yihi radi allahu canhu cabdullahi bn cumar oo xadiidkan loo warramay lain kaanat caaishatu radia allahu canha hadday caaisho tahay samicad mid maqashay haadaa warkan min rasuulillahi hadday ka maqashay calayh salaam oo in xijriga kacbadii uu ka mid yahay asaaska nebi ibraahimna uu ku salaysan yahay warkaa hadday caaisho nabiga ka maqashay maa ura oo ma arko rasuul اllahi salى اlahu alيه wasalam taraka inuu ka tegey istilaama ruknayni labada rukni ee la yidhaahdo shaamiyeenka taabashadooda wax kale nabiga ogamuna tegin alladayni yaliyaani اlxijra labada xijriga iyo qowladda la xiriira inuu taabto intuu xijriga soo galo iyo qowladda uu soo galo labadaa tiir inuu taabto wax kale nabiga ogama tegin ilaa ana albeyta kacbada yaan lam yutam la dhammaystirin oon ku taagnayn calaa qawaacidi ibraahiima ibraahim qawaaciddiisi aasaaskiisa kuma taagna marka aasaaskii baaba xagga kaa jiraba haddaad meesha qoladaa aad soo dhex gasho oo tiraada sida labada tiir ee yamaaniyeenka loo taabto yaan u taaban labada shaamiyeenka gudaha aad soo gashayba kacbad baa ku jirtaaba min shuruudi dawaafna waxaa ka mid ah adigoo idil inaad banaanka khaarij alkacba inaad ahaato ood kacbada ka baxsanta kol haddaad kacbada qayb kamida aad gasho dawaafkaada waa buri dawaafkaada waa buri saas darteed buu nabiga alay salaam markuu maraayo shaamiyeenka mana taaban jirin mana ishaari jirin kor unbuu ka mari jiray nabiga alayh salaatu wasalaam xijriga maxaa yeeley xijriga iyo qowladaasi kacbaday kamid tahay xataa caaisha radia allahu canha maray tiri rasuul allow inaan kacbada gudaheeda galaan jeclaan lahaa on ku tukado intuu gacanta soo qabtay wuxuu yihi kacbada gudaheeda maa rabta ahaa qowladii intuu soo geliy yii ku tuka sallii huna fa inaha min alkacba kacbada way kamid tahay meesha ku tuku yiri ninka halkaa ku tukada asagoo kacbada gudaheeda ku tukaday buu lamidi laakiin dawaaf lama ogolo inaad u dhawaato waa inaad kor ka soo marto ayib qala xadaثna msdd ibn msrd qala xadaثna abulaxwas qala xadaثna ashcaf ibn shacثaa an aswad ibn yaziidi can caaisha canha qaalat waxay tihi sa'altu الnabiya salى الlahu عalيه wasalam nabigaan waxaan weydiiyey can اljadri jidaarkaan weydiye jadriga waa xijriga isku mid wey aljadru wاlxijru qowladda maxay tahay a min albeyti huwa ma kacbaday ka mid tahay qaala nabig wuxuu nacam haa qultu waxaanu famaa lahum dadka maxaa ku dhacay kuwii dhisaayay kacbada ay lam yudkiluuhu soo gelinin fi lbeyt maxay kacbada u soo gelin waayeen qaala ina qowmaki qowmkaadi quraysh yaa qasurad waxaa ka yaraatay bihimu nafaqa nafaqadii baa ka yaraatay nafaqadee nafaqat lxalaal nafaqadii xalaasheed baa ka yaraatay oo intaa u goysi qultu waxaanu famaa shanu baabihi albaabkiisa muxuu yahay murtafican u yahay mid koreeya albaabka waxaa la arki jiray dhulka inuu ku yaalo oo dhulka ku dhegan yahay oo halka dadka isagoo socdo deer guriga uu ka gala la arki jiray muxuu yahay albaabkan qofka taagan uu farihiisa markuu saa yidhaahdo uu albaabkii salkiisa ka bilaabayo markaas saa u istaagto albaabkii kacbada meeshii ka bilaabanaysa markaasaad gacanta ku haysaaba kor bay kaasii jirta kaasii jiraa albaabkii maxaa kor loogu dhisay qaala nabigu wuxuu yidhi facala daliki waxaa sidan yeelay qowmakii qowmkaadii liyudkhiluu inay geliyaan man shaauu qofkay reebaan qofkay rabaan wayamnacu ay u diidaan man shaauu qofkay doonaan dadkay haruusan jiray kufaar quraysh waxay dhihi jire xumsiyiin baa nahay xataa dadkay qaawin jireen ah, oo dhihi jireen annaga kacbadan haddaan joogno oon meeshan haysano waxaa weeyaan diinta saxda ay ah oga dhihi jireen wax baatil waxba ka jiro qofka isagoo dharkiisi qaba uu kusoo dambaanay inuu kacbada ku dawaafo maya bay dhihi jireen ah, ama dhar naga caariyaysta ama suuqaanaga ka gata haddii kale dharka meeshaa soo dhigto idinkoo qaawan rag iyo haweenba kacbada dawaafa markaasi dawaafi jiray oo qaqaawan qofkii mare kala waaya islaanta xataa iyada oo farjiga gacanta ku haysa yay dhihi jirta alyawma yabdu kulahu bacdahu famaa bada falaa uxiluhu ah, waxaasi shubi jirta jahligoodi iyo kufrigoodi ay kamid aheyd markaasaa khuduu ziinatakum cinda kuli masjid layidhi war dharkiina qaata masaajida iyo salaadaha iyo cibaadada meelahaas a ah in la labisto waa waxba kama jiro nacam man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadi adayibaat waxyaalihii markaa jaahiliyada ay samayn jireen waxaa ka mid a ah albaabkii kor u qaadeen qof loo ogolaado salaam iyo jaraan jaro loo keena mooyaane qof kaloo ka geli kara male kii iswalwalool kaba midinkaa iskale yihahdo soo murmana intii loo soo qaado jaranjarada kama fi saxiix muslim oo loo saaro markuu meesha u dambaysto taagan yahay oo madaxa la galo yaa laga hoos qaadi ah, markaasuu dee dhulka kusoo dhacaya ayb qaala alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi walowlaa ana qowmaki haddayna qoomkaadu xadiiu cahdin xadiiununa cusbeen cahduhum zamankooda biljaahiliyati jaahiliyadii gaalnimada haddayna ku cusbeen oo fa akhaafu aana ka baqaynin an tunkira inaan inkirto quluubahum quluubtooda ay gaaloobaanba an udkhila bian udkhila inaan geliyo ama idkhaali aljadra jidaarka inaan soo geliyo fi lbeyti kacbada wa an ulsiqa ilsaaqii baabahu bilardi inaan albaabkiisan dhulka ku dhajiyo inaan inkaar iyo khilaaf iyo gaalnimo ku dhacaan haddaan ka baqaynin la facaltu jawaabti baa baqan la facaltu waan yeeli lahaa buu nabig alay isalaatu wasalaam ah xadaثna cubayd bn ismaaciil qaal xadaثna abu usama can hishaam can abihi can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi qaala lii rasuulu الlah rasuulka alayه الsalaam baa wuxuu igu yidhi lowlaa xadaaثaةu qowmiki qowmkaada haddayna ku cusbeen bikufri gaalnimo lanaqaltu lbeyta kacbadaan dudumin lahaaba uma labintuhu markaas uma labanaytu waan dhisi lahaa dib baan u dhisi lahaa xaggeen ka dhisi lahaa calaa asaasi ibraahim dhinacan yamaaniyeenka xajarwasadka dhagaxa ku jira iyo midkan kale aasaaskii ibraahim bay ku taagan yihiin laakiin kuwan kale shaamiyeenka ay ka soo durkiyeen ayaan intaan xijrigaasi aan gudaha soo geliyo yaan tiirasha koray marin lahaa fa ina qurayshan quraysh istaksarad waxay gaabsatay oo binaahu dhismihiisii ayay soo gaabisay oo nafaqadii baa ka yaratay wajacalad wajacaltu lahu khalfa wajacaltu waxaan u yeeli lahaa lahu beytkan khalfan baaban albaab aan u yeeli lahaa khalfan dambe albaab sharqi ahoo laga galo iyo mid qarbi oo laga baxo ayaan u samayn lahaa bu nabiga alayh isalaatu wasalaam laba albaab mid laga galo mid laga baxo qaala abu mucaawiya wuxuu yihi maxamed bnu khaasim xadaanaa hishaam khalfan yani wuxuu la jeedaa baaban albaab baan u samayn lahaa dhulkaa ku dhajin lahaa albaab kalena waan u samayn laha laga baxo qaala laakiin nabiga tamaniga uu tamaniyey maxaa u diiday waxaa u diiday mafsado weyn baa meesha ka dhalan lahayd daruul mafaasid muqad ala jalbi masaarixda waa markaa marka qaacida lala imaanayo nacam qur-aanka kariimkana waa ka ishaaray oo ilahay uu leeyay walaa tasubu aladiina yadcuun min duuni illah wayasubu llaha cadwan bigayri cilmi ya gaalada in waxay caabudayaan iyo wax laga sheego madlab sharci oo caqadi ah wey laakiin haddii marka wax laga sheego ilahay ayadaba caayaan ilahay caayayaan oo nabigayna caayayaan ayadooda banaanka laga mari waa la iska dhaafi xadaثana bayaan bnu camr qala xadaثana yaziid bnu haaruun qala akhbarana yaziid bnu haaruun abu khaalid اlwashidi qala xadaثana jariir bnu xaazim qala xadaثana yaziid bn rumaan laba yaziid baa sanadka ku jira yaziid bn rumaan can curwata bn zubayr can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allah alay wasalam qaala lahaa caaisha wuxuu ku yidhi yaa caaisha caaishaay magaceeda ugu yeeri jira rasuulka alayh salaatu wasalaam markoodna mararka qaarna tarkiim buu ka dhihi jirayba yaa caash buu dhihi jira rasuulka alayh salaam oo taad uu xadfi jiray waa koolkoolin waay lowlaa ana qowmaki hadduuna qoomkaada reer qurayseed ka dhalatay xadiidu cahdin cahdigooda gaalnima ay ku cusub yihiin ay gaalnima ku cusub yihiin haddaysan jirin bijaahiliyatin jaahiliya gaalimaad ku cusub yihiin haddaysan jirin la amartu waxaan amri lahaa bilbeyti bihadmi lbeyti in kacbada la dumiyo oo fahudima la amartu bilbeyt baan amri lahaa oo fahudima waa la dumin lahaa dumiya intaan dhaha la dumin lahaa markaasaan fa adkhaltu fiihi soo gelin lahaa beytka maa ukhrija minhu wixii laga saaray oo xijrigii baan gudaha soo gelin lahaa qowladan xijru ismaaciil in la yihaahdana laa asaasa low xijrigaas ismaaciil in loo nisbeeyo calayhi salam nabiy llahi ismaaciil nabiy llahi ismaaciil kacbo dhisan oo hagaagsan oo asaaskeedii ku taagan ayuu aabbihii ibraahim la dhisay marka ismaaciil meelu ka soo geli meeshan qoladan ma jirto quraysh wey waxaa qowladan samaysay qaarkood waxay yidhaha waa ku xabaalan yahay taana iyadana min afdal ilbaadili wey xataa shaikhulislam ibnu taymiya wuxuu yidhi wax nabi ah oo masjid ku dhex xabaalan maba jiraba xijrigan aan gudaha soo gelin lahaa buu leeyahay nabiga salى اllahu alayh waaalih wasalam ayb walsaktuhu bilardi ardada waxaa damiir ku waa albaabkii albaabka koreeyana bilardi baan ku dhajin lahaa wajacaltu lahu baabayna laba albaab baan u yeeli lahaa baaban sharqiyan laga galo sharqiya iyo baaban baaban arbiyan qarbi oo qorqudhacoo laga baxo fabalatu fabalagtu fabalagtu waxaan gaarsiin lahaa bihi beytka asaasi ibraahim ah, asaasa ibraahim ibraahim asaaskiisii iyo meesha uu geeyey baan gaarsiin lahaa fadalika aladii arinkaas iyo xadiidkaa nabiga uu tamaniyey yaa xamala ku xumbaaray ibna zubayr cabdullaahi bnu zubayr radia allahu canhuma calaa hadbihi kacbada duminteedii cabdullaahi bnu zubayr markuu kacbada uu la wareegay xijaaz maka iyo madiine iyo daa'if iyo dhulkaas markuu yaziid binu mucaawiya dhintay ayuu cabdullaahi bnu zubayr baa lala mubaayacooday oo intaas dhulkaa xijaaz ilaah lala magacaayo la raacay cabdilmalik binu marwaan iyo nimanka kale banu umayada iyo dowladihi samaysteen ciraaq ciidamo badan laga keenay yaa kusoo duulay weerar baa lagu soo qaaray cabdullahi bnu zubayr inta marka uu joogay uu meesha madaxda ka ahaa caam hamsa wa sitiin hijrada markay aheed beede ayaa wuxuu yidhi xadiidkaasaan hooyaday caaisha ka maqlay buyiri umulmuminiin waana habeerartiis marka wuxuu leeay kacbada maanta waxaan ka baqayno inay gaaloobaan ma jirto waa inaan kacbada intaan dubinno aasaaska nabi ibrahim aan ku celino halkiibu ku celiy marka dhismadii culimmadii iyo saxaabadii iyo taabiciinta wada fiirinaya oo aasaaska nebi ibraahim iyo foodheshika iyo dhagaxii oo qurqur ah ayaa la wada arkay marka cabdullahi binu zubayr waa kii la dilay markii dambe xajaaj binu yuusuf iyo ciidankiisi baa dilay markaasuu xajaaj binu yuusuf wuxuu yidhi cabdilbeli bin marwaan buu warqad u qoro wuxuu yidhi kacbadii buu dhisay oo waasiciyey oo halkii ku celiyey o asaas ibraahim buu ku celiyey maxaan samaynaa dadkuna waxay leeyihin waa saxsan yahay markaasuu cabdilbeli bin marwaan wuxuu yidhi lasnaa min talqiiqi ibni zubayr fii shay cabdullaahi binu zubayr wasakhaynta uu kacbada wasakheeyey danka malihin buu yidhi ah, ee intaa dumisa kacbada ku celi meeshuu nabiga ku ogaa alayh isalaatu wasalaam markii dambuu isaga oo niman wafdiay u tageen oo wanaagsan oo xaarif eh, binu caamir mua inuu kamid yahay oo aad lagu kalsoon yahay asagoo le cabdilaahi binu zubayr caaishuu ku been uuntay oo uu yidhi xadiidkaasaa nabiga ka maqlayoo halkaasaan ku celin lahaa nabigoo leh wuu ku been uumata sagoo wuuu war been muuna sheegin anaa caaisho ka maqlay markaasuu isku naxay oo wuxuu yidhi wadidnaa an natruka maa facala abu khubayb abu khubayb cabdillahi binu zubayr wey kunyadiis wuxuu sameeyey inaan iskaga dhaafna jeclaan lahaa haddaan warkaas saa uu yahay inaan iska daya i ficnaan lahayd bule arrintaa marka sidaasay ku dhammaatay markii dambena haddee cabaasiyada banu cabaaskii abdulmani marwaankaas teg banu cabaaskii baa meesha sii qab sii joogay mansuur baa la yihi haarunna waa la yihi mahdina waa la yihi saddexdaas imaam amiir midku ahaaba way soo u soo gaaray maalige imaam maalig baa waxay ku dhaheen waxaan rabnaa kacbada aan dhisno oan ku celina meeshii nabiga uu tamaniyey asaas ibraahim markaasaa wuxuu yihi maya kadaa waase maxaad nu diidaysaa ood noogu diidan tahay yuu ku yidhi madaxuu fooriyey cabaar markaasuu wuxuu yidhi akhaafu an takuuna alkacbatu lucbatan lilmuluuk waxaan ka baqayaa kacbadan inay noqoto meel boqorrada ku ciyaaraan oo midna uu yidhahdo meeshii nabiga uu tamaniyo aasaaska ibraahim baan gaarhsiin kuna uu yidhahdo meeshii nabiga uu ku ogaa baan keeni oo hadba la dumiyo midna uu dhisa midna uu dumiyo tanaan ka baqaayaa buu yidhi radia allahu canhu wa malik fadalika aladii xamala ibnu zubayr radi alla calaa hadmi qaala yaziid wuxuu yii yaziid binu rumaan wey wa shahidtu ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr baan xaadiray xiina hadamahu markuu duminayey baan la joogay bule wa banaahu uu dhisaayey wa adkhala fiihi min alxijri qowladan qalloocsan ee shaamiyeenkana uu gudaha soo geliyey waqad ra'aytu waxaana arkay indhahayga ku arkay asaasa ibraahiima nabi ibraahim aasaaskiisii iyo dhismadiisii dhulka uu geliya dhagaxii xijaaratan baan arkay dhagaxyaal kaasnimatin ibili geela kuruskiisa oo kalea dhagax qurqurao cagaar ah ahdar ah oo kuruska geeloo kaleoo saa u qurqura oo saa u taxan baa la arkay waa meesha ibraahim alayh salam asaas kudhisay qaala jariir wuxuu yidhi faqultu waxaan ku yidhi ayna mawdicuhu jariir ibnu xaazim ba wuxuu ku leeya yaziidow maadaa la jooga haa balkaali itus meeshii laga soo jeexay qaala wuxuu yidhi urikow aan haddaba kutusi fadakaltu macahu lxijra meesha xijrigeeda markii dambe hadda laga bixiyey ayaan gallay faashaara ilaa makaanin meel buu farta igu fiiqay faqaala haahuna halkan ka bilaabato yaa gudaha la geliyey buu yidhi ilan dib buu celiya xajaaj haddane qaala jariir faxasartu waxaan ku qadaray min alxijri laga bilaabo xijrigii uu calaameeyey ilaa kacbada sittata adrucin aw naxwiha meesha uu calaameeyey iyo inta kacbada hadda dhisan lix diraac lix dhudhun ayaan ku qiyaasay buu intaasaa kacbada ka maqan oo ay ka bixiyeen quraysh kadibna xajaaj uu markii uu cabdullahi bin zubayr hagaajiyeyna uu dib haddana ugu celiyey meesha ayadaheed baabu fadl wallah aclam bilahi towfiq wsala allah wslm alaa nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi ajmaciin